بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب ما جاء في اغتسال الصائم wuxuu baabu yahay wixii ku yimaada fii ikhtisaali saa'imi qofka sooman qubaysigiisa wixii ku yimid ayuu baabu yahay ay fii xukmi ikhtisaali saa'im qofka sooman qubaysigiisa xukunkii qofka sooman inuu qubaysto ama haddii uu qubaysto soomkiisa wax ma u dhibaysaa mase uma dhibayso arrintaasi waa arrin dadka qaar ay u maleeyaan inay soomka wax u dhibayso dadka qaara waxay aaminsan yihiin oo fuqahada qaarna ay sheegaan in qubayska gaar ahaan gelinka dambe la qubaysto lisaa'im inuu soomka wax u dhibaayo laakiin sida saxiixa waa inuusan soomka waxba u dhibaynin ama gelin hore ha qubaysto qofka ama gelin dambe ha qubaysto laa maanica wax diidaaya ma jiraan sharcan bal adilada iyo aahaartu waxay ku soo arooreen inay bannaan tahay can abi bakr bni cabdiraxmaan can bacdi asxaabi الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaala ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam amara الnaasa fii safari waxaan arkay nebiga calayh isalaatu wasalaam oo dadka amray fii safarihi safarkiisa caama alfatxi sanadkii furashada magaalada maka wuxuu nebiga amray dadka bilfidri afuriduu amray markii nebiga calayh isalaatu wasalaam iyo saxaabadiisa khaswatulfatxi ay qaadayeen wuxuu saxaabadiisa amray inay afuraan wa qaala wuxuu yidhi taqawow licaduwikum cadowgiinna u xoogaysta buu yidhi macnaha wax cuna oo ha soomina si cadowgiinna aada xoog ugu yeelataan ilan dagaalay gelayaan qasway ku socdaan inay xoog leeyihiin oo nashaad leeyihiin waa laga maarmaan si cadowga iskaga celiyaan waa inay afuraan marka wasaama rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam nebiga calayh isalaatu wasalaam waa sooma asiga saxaabada inay afuraan buu amray laakiin asiga waa soomay nebiga sala allahu calay wasalam qaala abuu bakrin abuu bakr wuxuu yidhi abuu bakr bn cabdiraxmaan wey qaala aladii xadaanii abu bakr bn cabdiraxmaan taabici waay qaala aladii xadaanii midkii ii sheegay wuxuu yidhi waa saxaabiga u sheegay xadiidka laqad ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu calayhi wasalam waxaan arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam bilcarji tuulada la yidhaahdo carj ayaan ku arkay yasubu calaa ra'sihi اlmaa asigoo madaxiisa biyo ku shubaya wa huwa saa'imun xaaluu yahay mid sooman wuxuuna madaxiisa biyaha ugu shubayaa min alcaطashi ay min ajli اlcaطash oonka dartii aw min alxari ama kuleylka dartiis rawaahu abu daawuud wa huwa xadiiثu صaxiix abu daawuud ayaa wariyey waana xadiis صaxiixa w xadiid abi bakra can bacdi asxaabi الnabiy salى اlه alay slam wuxuu leeyahay waxaan arkay nebiga calayh الsalaatu wasalaam oo dadka amray fii safarihi wuxuu amray inay afuraan kadibna wuxuu yidhi taqawow licaduwikum cadowgiinna u xoogaysta macnaha awood u yeesha markuu sidaa yidhi nabig alay slat slam asiga waa soomay abubakar marku wuxuu leeyahay wuxuu ii sheegay ninkii xadiidkan ii sheegay inuu nebiga arkay sala allahu alay wasalam oo meesha la yidhaahdo alcarj alcarj waa bifatxi اlcayn wa iskaani الraa wa sukuuni ra ra'da waa la reebayaa qaryaة jaamicaة calىa طariiqi makata min almadiina waa tuulo jaamico ah oo dadka kulmisa macnaha dad badanaa degan waxayna ku taallaa waddada loo maro magaalada maka markii madiine laga yimaado markii madiine laga yimaadee maka loo socdo ayaa la sii maraa yasubu calىa ra'sihi اlmaa wuxuu arkay nebiga calayh الsalaatu wasalaam oo madaxiisa biyo ku shubaya wa huwa saa'im asigoo sooman nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuuna biyaha madaxa uu shubayaa waa min alcaash ay min ajli alcaash oon dartii ow min alxari ama kuleelka awgeed xadiidka marka wuxuu daliil u yahay inuu qofka madaxiisa dhaqi karo inuu qubaysan karo asigoo sooman ama gelin hore ha ahaato ama gelin dambe ha ahaato xadiidkan abu daawuudaa wariyey waana xadiid saxiixa nebigu waa ka sugan yahay salى اllahu عalayه wasalam wa can ibni cumar radi allahu canهuma annahu balla hawban ibni cumar mare ayuu qooyey fa alqaahu calayhi maradiioo qoyan ayuu dushiisa saaray wa huwa saa'imun asigoo sooman marka qofka inuu isqaboojiyo asagoo sooman waa bannaanta oo hadduu kuleel dareemaayo maro uu inta qooyo madaxa saarto inuu madaxa biyo ku shubto inuu madaxa baraf saaro calaa kulli xaal si walbuu isku qaboojin karo inuu isku qaboojiyo waa u bannaan tahay soomkan waxba u dhibi mayso nebiguna waa isqaboojiyey sala allahu calay wasalam asigoo ooman kulul oo kulayl dareemaya ayuu biyaha madaxa ku shubtay baabu maa jaa'a wuxuu baabu yaha wuxuu ku yimid fil istinshaaqi sandaarsiga lisaa'imi qofka sooman uu sandaaranayo can laqiid ibni sabira radia allaahu canh qaalu wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayu akhbirnii can اlwuduu'i waysaqaadka iiga waran qaala wuxuu yidhi asbiqi اlwuduu'a weyseqaadka ku xeel dheerow dhammaystir macnaha wakhallil bayna alasaabici faraha dhexdoodana takhliil ku sameeyo macnaha faraha isgelgeli oo biyaha gaarsii wabaaliq fi listinshaaq sandaarsigana ku xeel dheerow ilaa an takuuna saa'iman ilaa inaad tahay qof sooman mooyaane macnaha haddaad sooman tahay sandaasiga ha ku xeel dheeraanin wey rawaahu rawaahu alarbacatu wa huwa xadiidun saxiix afartii ayaa warisa waana xadiid saxiixa wey xadiid laqiid ibnu sabira waa xadiid saxiixa wuxuu nebigu amray sala allahu alay w salam laqiid ibnu sabira wuxuu nabiga nabiga alay slat slam wuxuu laqiid amray dhowr arrimood arrinta koowaad waa inuu weysaqaadka dhammaystiro dhammaystirka weysaqaadkuna waa xibnaha weysada oo biyaha la wada gaarsiiyo arrinta labaad waa faraha dhexdooda in biyaha la gaarsiiyo masaladaasna fii cumdati saalig aan ku soo marnay altakhliil bayna alasaabic marna waa waajib marna waa mustaxab haddaysan biyaha gaaraynin faraha dhexdooda ilaa bitakhliil takhliilku waajib uu noqonayaa hadday biyuhu gaarayaan bayna alasaabic biduuni takhliilna takhliilka waa mustaxab wakhallil bayna alasaabic arrinta saddexaad uu nebigu amray sal ly slam waxaa waaye wabaalig fi listinshaaq ku xeel dheerow sandaarsiga buy sandaarsiga qofka markuu weyse qaadanayo sankiisa biyuu geliyaa waana jiidayaa sandaarsi baa la yidhaahdaa biyahaasna waxaa la rabaa inuu dib u firdhiyo dib u celiyo sandaarsigaas ku xeel dheerow oo si fiican macnaha ugu xeeldheero jiid waaye biyahaasi aad ku sandaarsanayso maxaa laga soo reebayaa ilaa an takuuna saa'iman ilaa inaad tahay qof sooman haddii aad sooman tahay istinshaaqa ah ku xeeldheeraanin maxaa yeele qofka hadduu sooman yahay ee uu biyaha jiido sandaarsiga waxaa suuragala biyuhu inay ku fakadaan waana dhacdaa oo qofka markuu mubaalaqa ku sameeyo biyuhu waa ku tegayaan sankuna wuxuu u duleelaa ila aljawf xagga caloosha u duleelaa oo wixii sanka ku taga gudahay u dhacayaan qofkaasi wuxuu noqonayaa marka qof calooshiisa ay wax galeen taasi soomkay dhibaataynaysaa adoo soomkaaga ilaashanaya fii xaali sawm ku xeel dheeraan maysid alistinshaaq laakiin markaadan soomanayn waa inaad ku xeel dheeraato wey baabu maa jaaءa fi الشhaykhi والشhaykhati والxaamili والmurdic wuxuu baabu yahay wixii ku yimid odayga waayeelka ah iyo islaanta waayeesha ah iyo midda uurka leh iyo midda nuujinaysa ashaykh wa shaykha waa labya dhidigii waay alxaamil waalmurdic alxaamil waa midda uurka leh waalmurdicna waa midda nuujinaysa haddii ramadaan soo galo ma soomayaan mase waa afurayaan yacnii ma loo ruqseeyo sharcan ma la ogol yahay inay afuraan ramadaanka dadka waayeelada ah ee soomka uu dhibayo iyo gabadha xaamilada ah ee uurka leh iyo midda nuujinaysa oo ciyaalkeeda cunugeeda nuujinaysa baabku wuxuu ku saabsan yahay xukunka mas'aladaas عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن rasuula الله sala الله alay slam قال nebigu wuxuu yidhi ina allaha wadaca can lmusaafiri sawma allah subxaana wa tacaala qofka musaafirka wuxuu ka dhaafay oo uu ka dhigay assawma soomka wa shadra asalaati iyo salaada barkeed wa can ilxubla waalmurdic midda uurka leh iyo midda nuujinaysana alla wuxuu ka dhigay asawma sowm ayuu alla ka dhigay uu ka dhaafay subxaana wa tacaala rawaahu abu daawud watirmidiy wabnu maajah wa huwa xadiidun xasan xadiidkan xadiid xasana w in allaha wadaca can lmusaafiri sawma wa shadra asalaa xadiidkan maalin dhoweyd ayaan soo marnay xagaan ku soo marnay fii buluuqi lmaraam aan ku soo marnay fii baabi salaati اlmusaafiriina walmariid fii baabi salaati اlmusaafir walmariid maxaa yeele wuxuu ka mid yahay adilada tusinaysa qofka musaafirka inuu salaada gaabinayo ou qasrinayo kadaalika qofka musaafirka ah waxaa sharcigu u banneeyey inuu afuro bisha ramadaan hadduu musaafir yahay laakiin waa laga dhigay macnaheedu ma waxa waaye soom oo dhan lagama raba miya hadduu musaafir yahay soom waa laga rabaa laakiin soomkaasi inuu ramadaan soomo waajib kuma aha hadduu musaafir yahay faman kaana minkum mariidan aw calىa safarin faciddatun min ayaamin ukhar allah subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyahay qofkii xanuunsan ama safar ku sugan markii bisha ramadaan dhalanayso bisha ramadaan qofkii ay ku dhalato asoo safara ama jiran faciddatun min ayaamin ukhar ay facalayhi ciddatun min ayaamin ukhar qofkaasi waxaa dushiisa ah tiro ou qallaynayo soomkaasi maalmo kale haddee toban maalin ramadaanka kaa dhaafto bacda ramadaanaad qallaynaysaa wakhtigaad safarka ka baxdo iyo wakhtigaad caafimaaddo haddaad jiran tahay markaasaad la imaanaysaa soomka waa lagugu leeyahay macnaha laakiin wakhtigaas aad safarka ku jirto sharcigu waa kaa dhaafo inaad soomto wa can ilxublaa waalmurdic alxublaa saan hore u sheegnay waa alxaamil xublana waa laydhaha xaamilna waa laydhaha waa midda uurkala we walmurdic iyo midda nuujinaysana alla wuxuu ka dhaafay asooma soomku ilaahay ka dhaafay alxubla walmurdic haddii ramadaan u soo galo haddii ramadaan u soo galo waxaa loo ruuqseeyey inay afuraan laakiin ma soo qallaynayaan mase waa lagu leeyahay yacni ma soo qallaynayaan maalmahaas ay ka tageen ay soomi waayeen dib miyay soo qallaynayaan sida musaafirkii oo kale miya mise maahan oo waa loo dhaafayaa gebi ahaanba soom lagama rabo culummadu waa isku khilaafeen alimaamu tirmidi raximah ullah markuu xadiidkan soo saaray xadiid anas ibni maalik alkacbi fii sunani tirmidi wuxuu idhaahday wاlcamalu calىa hada cinda bacdi ahli اlcilmi can buu qoraya laakiin sida sawaabka ah cinda waay waa khaطأ maطbaciya cantu wاlcamalu calىa hada cinda bacdi ahli اlcilmi camalku arrinkan ayuu ku dul sugan yahay buu yidhi culammada qaarkood agtii wa qaala bacdu ahli اlcilmi culammada qaar ka midana waxay yidhaahdeen alxaamilu wاlmurdic gabadha xaamiladda ah iyo midda nuujinaysa tufطiraani way afurayaan wa taqdiyaani way soo qallaynayaan wa tuطcimaani wayna quudinayaan culammada qaaraas waxay yidhaahdeen ramadaanka way afurayaanoo waa loo ruqseeyey laakiin hadday afuraan laba arrinaa laga rabaa bay yidhaahdeen kow maalmihii ee dhaaf maalmihii dhaafay ee ramadaan waa inay soo qalleeyaan marka labaadna waa inay fidyo bixiyaan waa inay fidyo bixiyaan oo maalin walba beddelkeed ay miskiin quudiyaan laba arrinay iskugu dareen marka inay soomkii soo qalleeyaan iyo inay fidyo bixiyaan wa bihi yaquulu sufyaan wa maalik wa shaafici wa axmed qowlkaanna waxaa yidhi buu yidhi oo qaba sufyaan iyo maalig iyo shaafici iyo axmed wa qaala bacduhum culimmada qaarna waxay yidhaahdeen tuftiraani way afurayaan wa tuطcimaani wayna quudinayaan walaa qadaa'a calayhimaa wax qadaahoo lagu leeyahana ma lahan fa in shaa'ataa qadataa haddii ay doonaanna way soo qallaynayaan walaa iطcaama calayhimaa wax iطcaama yaquudina oo lagu leeyahana markaa ma jirto wa bihi yaquulu isxaaq qowlkaanna waxaa dhahaya oo qaba uu yidhi isxaaq qowlkan waxa waay alxaamil walmurdic way afurayaan bisha ramadaan waxaa loo ogol yahay inay afuraan laakiin hadday afuraan beddelkii maalmihii ay afureen waxay quudinayaan masaakiinay quudinayan maalin walba bedelkeeda qof miskiinay quudinayaan wax qadaa ah oo soo celina oo laga rabana ma jiraan ramadaankaasi ma soo qallaynayaan dhaafe maalmihii ay ka tageen ma soo qallaynayaan laakiin masaakiinay quudinayaan qowlkaani waxaa qaba bacdu saxaaba oo aaahaartooda ay noo imaan doonto wa can ibni cabbaasin radi allaahu canhuma annahu qara'a ibnu cabbaas wuxuu akhriyey wa cala aladiina yuطawaquunahu fidyatun طacaamu miskiin wa cala aladiina yuطawaquunah yutiiquunahu ma aha waa qiraa'o kale aayaddan wuxuu yidhi ibnu cabbaas laysat bimansuukhatin ma ahan buu yidhi mid la nasakhay huwa shaykhu اlkabiiru waa odayga weyn wاlmar'atu اlkabiiratu iyo haweenayda weyn wey laa yastatiicaani ma awoodaan an yasuumaa inay soomaan fa yuطcimaani waxay quudinayaan makaana kulli yowmin maalin walba booskii waxay quudinayaan miskiinan miskiin ay quudinayaan rawaahu اlbukhaariyu imaam albukhaari ayaa wariyey ahar ibni cabbaas wuxuu akhriyey qiraa'adan ah wa cala aladiina yuطawaquuna fidyatun طacaamu miskiin waa qiraa'a qiraa'atu ibni cabbaas wey qiraa'ada mashhuurka ah wa cala aladiina yutiiquuna qiraa'adaasi waa mansuukho waay xukunka qiraa'adaasi ku jiro waa la nasakhay maxaa yeele xukunkaasi wuxuu ahaa marka hore ilaahay subxaana wa tacaala markuu soomka ramadaan sharciyeeyey waxaa lagu bilaabay tashriicaasi atakhyiira lagu bilaabay in la khiyaar geliyo dadka oo la yidhaahdo qofkii doonana waa soomayaa qofkii doonana waa afurayaa laakiin qofkii afuro fidyow bixinaya alla marku wuxuu leeyahay aayaddaas wa cala aladiina yutiiquuna kuwa awooda inay soomaan waxaa dushooda ah fidyatun طacaamu miskiin fidyaa dushooda ah waa kuwa awoodaaya xukunkaasi hadda baaqi miya xukunkaasi baaqi maa waa la nasakhay waxaa lagu nasakhay faman shahida minkum الshahra falyasumhu amarka ah takhyiir meesha waa laga saaray qofkii bisha ramadaan xaadiro soo gaara falyasumhu ha soomo wax khiyaarana ma laha laakiin ibnu cabaas wuxuu leeyahay qiraa'adan kale mansuukha ma ah wa cala aladiina yutawaquuna middaan lama nasakhin buu yidhi wa cala aladiina yutawaquuna macnaheedu waxa waaye kuwa lagu cusleeyey oo ay dhib ku tahay inay soomaan waxaa dushooda ah fidyatun طacaamu miskiin dadka lagu cusleeyey ee soonka awoodi waayayaa waaye waa dadka waayeeladaa waa wuxuu yidhahda marka ibnu cabbaas laysad bimansuukhatin aayaddan mansuukha ma ah qiraa'adan mansuukha ma ah huwa shaykhu lkabiir qiraa'adan waxay ka hadlaysaa buu yidhi odayga weyn walmar'atu alkabiira iyo qofka dumarkaahe weyn laa yastatiicaani aan awoodin an yasuumaa inay soomaan haddaysan awoodin inay soomaan marka maxay samaynayaan wuxuu yidhi fa yuطcimaani waxay quudinayaan makaana kulli yowmin maalin walba booskii waxay quudinayaan miskiinan hal miskiinay quudinayaan rawaahu lbukhaariyu imaam albukhaari ayaa wariyey aharkaasi marka wuxuu tusinayaa ashaykhu washaykha hadday afuraan inaana wax yacni in maaragtay fidye ay bixinayaan qadaa ma laga rabaa qadaa lagama rabay sababtoo ah qadaa meesha ma imaan karo sababtay u afureen marka hore maxay ahayd soo ma ahayn dacfiiyo taagdarradaas taagdarrada iyo dacfiga haysaa miday ka caafimaadayaan ma ah ee miday ku tagayaan wa ilan waa yeello waa qof walba qofku mar walbuu sii waayeeloobana waa sii taag darnaanaya waa sii daciifaya waa cudur aan laga biskoonayn cudurkaan laga caafimaadayna waa la mid arrintan oo la xukun yahay qofka jiran jiradu waa laba nooc marad yurjaa bur oo la rajaynayo in laga caafimaado oo laga kaco iyo maradun laa yurjaa bur'u marad iyo cudur aan la rajaynay in laga kaco cudurka hadduu yahay mid la rajaynayo qofka inuu ka kaco sida alla qur'aanka ku sheega wayo faciddatun min ayaamin ukhar maalmo kala la rabaa marka inuu soo qalleeyo markuu caafimaado laakiin qofkii qaba xanuun daa'ima oo aan la rajaynayn inuu ka kaco ama uu ka caafimaado muxuu samaynayaa bil walboo ramadaana ma awoodi kara inuu soomo xanuun daa'im leeyahay uusan awoodi karin inuu soomo qofkaasi wuxuu la xukun yahay ashaykhu washaykha labada qofee waayeelkaa buu ku xukun yahay maalin walba beddelkeed miskiin quudinayaa soonkana waa iska daynaya maalin walba beddelkeedana hal qofoo miskiin uu quudinaya marka labadoodeen dadka waayeelada ah ee soomka uu dhibaayo xukunkooda waa sida waa inay fidyo bixiyaan qofka jiran jira aan la rajaynayn inuu ka caafimaado asigana xukunkiisu waxaa waaye inuu bixiyo fidya wax soomana aan laga rabin maxaa yeele ma awoodi karo laa yukallifu اllahu nafsan ilaa wascaha fidyuu bixinaya wa can naaficin ana bna cumara su'ila naafic waxaa laga wariyey ana bna cumara su'ila ibnu cumar waxaa wax laga weydiiyey can ilmar'ati alxaamili gabadha xaamiladda ayaa wax laga weydiiyey idaa khaafat calaa waladihaa hadday waladkeeda u baqdo alxaamil waxaa loogu ogolaanayaa inay afurto ramadaanka waxa waaye waladka ama cunuga caloosha ku jira ayaa waxaa looga baqayaa nafaqadarada inuu la dhibaatoodo oo darar iyo dhibaata ay gaarto qofkuna hadduu maalinka dhan soomanaado gaajaysan tahay hadda keligeed ma aha waxay cunaysa waxay keligeed quudanaysa ma aha yaa la leh waxa ay cunayso waladkaas soo koraayaa la leh oo calooshooda caloosheeda ku jira idan marka in asiga la dhowro oo aan la dhibaatayn waa arrin sharciya waay haddii marka gabadha xaamiladda ah ay u baqdo waladkeeda ibnu cumaraa wax laga weydiiye waxaa la yidhi maxay samaynaysaa waa xaamila haddii ay soontona waxay ka baqaysaa in waladkeeda dhibaata soo gaarto fa qaala wuxuu yidhi tuftiru way afuraysaa wa tudcimu kulla yowmin miskiinan maalin walbana qof miskiin quudinaysaa muddan min xintatin miskiinka waxay quudanaysaa hal mud oo min xindatin sarreyn xaggeeda ka ahaada sarreyn ama qamadi iyo wixii la mid a calaa kullin raashin waay maalin walba hal mud ayay bixinaysaa rawaahu اlbukhaariyu rawaahu اlbayhaqiyu bayhaqi ayaa wariyey wa huwa saxiixun waana xadiis saxiixa wey yacni aharkan waa ahar saxiixa maalin walba hal muduu bixinaaya waa qadarka uu bixinaayo qofka fiidyada laga rabo waxaa laga doonayaa waxay tahay ama halmud ha bixiyo ha siiyo ee waxaa laga rabaa wax miskiin lagu quudin karo inuu bixiyo anas ibni maalik radi allaahu canh markuu waa yeeloobay oo da-du ay ka daba timid ee soomka uu ku cuslaaday habeen walba oo ramadaanka ka mid ah qof miskiin uu quudin jiray wuxuuna sii jiray hal qof wax ku filan oo raashina dabcan qof haddii casha si lagu yidhaahdo waa la yaqaan wixii qof ku filnaa kara laakiin hadda haddii qofka aada miskiinkaas siiso hal mud mudkaasna uusan haysan wuxuu ku iidaamo ayada laftirkeeda cillo waay imaa marka inaad siiso raashin ku filan oo ugu filan qaybna inuu iidaan ka dhigto qaybna uu raashin ka dhigto ama inaad mudka iidaankii u raaciso ama inaad gurigaaga ku kariso oo mar walba aad keento inta waad yeeli kartaa laakiin mud qallalan oo waxba la socon oo wax iidaana aan lahayn qofka wuxuu ku iidaanto u baahan yahay miskiinka adiga waxaa lagaa rabana waxaa waaye طacaamu miskiin miskiin quudintiis waa وعan iبni cabaasin radي الlahu canهuma qaala wuxuu yidhi إidaa khaafat الxaamilu calىa nafsiha gabadha xaamiladda hadday nafteeda u baqdo wاlmurdicu calىa waladiha midda wax nuujinaysana ay waladkeeda u baqdo fii ramadaana ramadaanka dhexdii yuftiraani way afurayaan wa way quudinayaan makaana kulli yowmin maalin walba booskii waxay quudinayaan miskiinan miskiin walaa yaqdiyaani sawman soomna ma soo qallaynayaan ibnu cabbaas wuxuu leey wax soomay soo qallaynayaan ma maalin walba beddelkeeda hal miskiin ay quudinayaan fidyadaasay uga kaaftoomayaan wax soomay soo qallaynayaanna ma jiro rawaahu abariyu bisanadi صaxiix aabari waa alimaam almufasir ibnu jariir aabari aharkan wuxuu ku soo saaray fii tafsiiri jaamic اlbayaan fii ta'wiili اlqur'an sheikhu اlalbanina waa saxiixiye raximah اllah aharku ahar saxiixa waa wa fii riwaayatin riwaayad kalena waxaa ku jirtay annahu ra'aa uma waladin riwaayad kaloo ahar ibna cabaasa ibnu cabbaas wuxuu arkay umma waladin lahu umulwalad asiga uu leeyahay umulwalad waxaa la yidhaahdaa yacnii naag addoonah oo asiga addoontiisa ah ayuu u galmooday walade u dhashay asigay walad u dhashay umulwalad markuu asiga uu leeyahay ayuu wuxuu arkay xaamilan oo ah mid xaamilo ah oo murdican ama nuujinaysa ayuu arkay fa qaala wuxuu yidhi anti min anti min aladiina laa yutiiquuna asiyaam adiga waxaad ka mid tahay buu yidhi kuwaan soomka awoodi karin maadaama aad uur leedahay ama aada nuujinayso soom ma awoodi kartid calayki اljazaa waxaa dushaada ah buu yidhi aljazaa aljazaa waa maxay waa alfidya jazaagu waa fidyadii waay walaysa calayki اlqadaa wax qadaana laguguma lahan buu fidyo keliyaa lagaa rabaa ee qadaa lagaama rabo sidaas u fadwooda ibnu cabaas radia allaahu canه rawaahu daar اlqudniyu wa qaala isnaaduhu صaxiix alimaamu daaraqudni ayaa wariyey wuxuuna yidhi aarkan sanadkiisu waa saxiix wa huwa kamaa qaala sanadka aarkan waa saxiix aahaartan marka waxay tusinayaan alxaamil wاlmurdic bisha ramadaan inay afurayaan laakiin hadday afuraan soon soo qallay maayaan ee masaakiin ayay quudinayaan maalin walba beddelkeeda qof miskiinay quudinaysaa qowlkaasina waa arjaxu اlaqwaal waa aqwaasha midka ugu raajixsan waa madhabu ibni cabbaas wa bni cumar radia allaahu canhuma ibnu cabbaas iyo ibni cumar madhabkooda wey waana sida ku cad xadiidu anas ibni maalik alkacbi wa can ilxubla wاlmurdici sowm ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu soomka ka dhigay ou ka cafiyey midda xaamiladda ah iyo midda murdicada ah ee nuujinaysa marka qowlka saxiixa waxaa weeye inay maalin walba miskiin quudinayaan wax qadaana aan lagu lahayn qowlkaasina xagga taysiirka iyo fududaynta axkaamta yacnii xukunka sharcigaana waa ku jira maxaa yeele dumarku sida qaalibka waxay u dhaxeeyaan markii ramadaanada laga hadlaayo ama bisha ramadaan ama ay u badan yihiin in ramadaankaani ay tahay xaamila kan kalena waxaa laga yaabaa inay murdica tahay marna waa xaamila marna waa murdica haddii la yidhaha marka ramadaan walba maalmihii ay ka tagto way soo qallaynaysaa ma shaqa ugu sugan ilan ramadaan walba wax ka mid ka tegaysaa ama gebigiisay ka tegaysaa oo hadday xaamilo tahay waxaa laga yaabaa bishaas ramadaan oo dhan in xamligaasi ay ku dhaafto sanadka dambee ramadaanka imaanayana waxaa laga yaabaa ramadaanka dhan inay nuujin ku dhaafto kan ku xigana ay ku dhaafto ayadoo xaamilo ah wahaakada markaas ramadaan walba waxaa suuragalaba inaysan ka badbaadin yacni inay soomka ka tegayso sida saxiixa marka waxaa waa in la yidhaahdo fidyay bixinayaan maalin walbana miskiin ay quudinayaan walaa qadaa'a calayhima wax qadaahu lagu leeyahana ma laha alxaamil walmurdic waana madhabka ibnu cabaas iyo ibnu cumar ay fadwoodeen radia allaahu canhuma wallahu aclamu sala allahu calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin